alxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacdu cashirkii afraad baynu ku jirnay aliimaanu biasmaa'i illaahi subxaanahu wa tacaala wa sifaatih ilaah asmaadiisa iyo sifaatkiisa fasalkii afraad baynu ku jirnay marka waxaynu maraynay aymadii ummadda sida ay asmaad iyo sifaadka u garanayeen baan marayn wa kaana alimaamu ashaaficiyu maxamed bni idriisi shaafici wuxuu ahaa raximahullah ilaah imaamu shaafici ha u naxariiso tacaala eebba korahay yaquulu mid yidhaaha aamintu aamantu rumeeyey bilaahi eebba weyne iyo wa bimaa wax alla wixii jaa yimid canillaah yaquulu mid yidhaahduu ahaa aamantu waxaan rumeeyey bilaahi eebbaweyne wa bimaa baan rumeeyey wixii jaa yimid canillaahi eebbaweyne xaggii ka yimid calaa muraadillah siduu eebba ula jeeda korkeeda baan u rumeeyey buu odhan jiray wa aamantu waxaan rumeeyey birasuulillah alle rasuulkiisii baan rumeeyey wa bimaa baan rumeeyey wax alla wixii jaa-a yimid can rasuulillah alle rasuulkii xaggiisa ka yimid calaa muraadi rasuulillah eebba weyne rasuulkiisa siduu ula jeeda korkeeda baan u rumeeyey uu imaamu shaafici raximahu llahu tacaala saasuu dhihi jiray imaamu shaafici calaa jalaalati qadrihi isagoo aada qiimigiisa u wan yahay aqoontiisuna badan tahay ayuu haddana ka xishoon jiray inuu rabbi iyo rasuul ra'yi ku darsado markaasuu ohan jiray iyagana rumeeyey waxaa ka yimidna rumeeyey say ula jeedaan baanan u rumeeyey saas oo kalea la rabaa imaamu axmed wa kaana alimaamu axmed imaam axmedna wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala eebbaha u naxariista yaquulu mid yihaa fii mithli qowli rasuul alla rasuulkiisa hadalkiisiya waxaa lamida sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray in allaha eebbaweyne baa rasuulku yihi yanzilu eebba waa soo degaa ila samaa samadu usoo degaa addunyaa dhowaanta badan wa in allaha yuraa waa la arki doonaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda la arki doonaa eebba weyne tacaalaa korahaye yacjab waxbuu la yaabaa wayadxak waa u qoslaa <coughs> wayaqdab waa carooda wayardaa waa raalli noqda wayakrah waxbuu qoonsadaa oo naca wayuxib waxbuu jeclaadaa erayadaas marka ay timaadoo nebigu yihaa kaana imaam axmed wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidha nu'min waa rumaynay bihaa sifaadka eebeleeya ee nabiga sheegay waa rumaynay wa nusadiqu bihaa qalbiga intaan ka rumaynay ee maskaxdii amaankana ka rumaynay laa bikayfin hab umaanan rumaynin oo siyayn mayno walaa macnan macnana u rumayn mayno u samayn mayno ee sidii rabbi rasuul looga maqlay ee iyagu ula jeedeen maanu rumaynayu hadalka imaamkii baa lasii sharxay yacni imaam axmed wuxuu ula jeedaa warka annanaa annaga nu'min billaah nu'min waxaan rumaynay bianna allaha eebbaweyn tacaalaa korahaye yanzilu inuu soo dego wa yuraa in la arkaayo wahuwa isagoo eebbaweyne fawqa carshihi carshigiisa korkiisa ku sugan siduu isaba isku sheegay baa-inun ka durugsan min khalqihi uunkiisa inuu yahay walaakina yeeshe laa naclam ma ogin kayfiyata nusuul habku eebba u soo dego wala ruuya suu wax u arko walalistiwaa suu u ekaado wala almacna macnana ma naqaan alxaqiiqiya ee dhaba ee lidaalika arrinkaa u sugnaaday bal nufawidu waa bandhigaynaa alamra talada fii cilmi daalik arrinkaa cilmigiisii la ogaado ila allah eebba weynaan u bandhigaynaa allihii qaa'ilihii ku hadlay hadalka wa muuxiihi warkaan waxyooday ilaa nebiyihi eebbaweyne nebigii u waxyooday sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye walaa naruddu helin mayno calaa rasuulillah eebba rasuulkii korkii ku afnaqi mayno walaa nasifu llah eebba weyne tilmaami mayno taxaalaa kolahaye iyo akhar wax ka badan mimaa tilmaan u wasafa eeba tilmaamay bihi tilmaanta nafsahu naftiisa wuu ku tilmaamay wa wasafahu uu eeba ku tilmaamay bihi wasfiga rasuuluhu uu ku tilmaamay bilaa xaddin soodin la-aan walaa gaayatin yool la-aan wanaxnu annaga naclam waxaan ognahay ana allaha eebba weyne laysa inuusan ahayn ka midlihi eebba wax lamida shay-un shay eebba lamida inuusan jirinna waa ognahay wahuwa eebbe asamiic eebba maqlid badan inuu yahay wixii lagu hadloo dhan maqla albasiir arkid badan inuu yahay aladilatu alcaqliya intaa naqligii bay ahay adiladii caqliga ahayd ayaa bilaabatay kow waxaa u horeeya laqad wasafa allaahu eebbaweyne tilmaan tacaalaa kor ahaye nafsahu naftiisii wuxuu ku tilmaamay bisifaatin tilmaanuu ku tilmaamay wasama eebba waa magacaabay nafsahu naftiisa biasmaa magacyaal buu ku magacaabay walam yanhana naga ma uusan reebin can wasfihi eebba weyna tilmaanidiisa tilmaanuhu isku tilmaamay lagu tilmaamo nagama reebin wa tasmiyatihi magacaabidiisa nagama uusan reebin bihaa bilasmaa magacyaalkuu isku magacaabay lagu magacaabo wey walam yaamurna eebana ma fayn bita'wiilihaa magacyaalkii inaan macno kale u sheegno oon fasirno eebana ma farin aw xamlihaa magacyaalkii iyo sifadii xambaaridooda calaa kayri daahirihaa say u muuqata si aan ahayn korkeed lagu xambaarana nama uusan farin ee fahal yucqal wax la gartaayuu ma tahay an yuqaal in la yidhaahdo inanaa annaga idaa wasafnaahu haddaan eebba tilmaana bihaa sifaduu isku tilmaamay nakuunu waxaan ahaanaynaa qad shabahnaahu inaan eebba u ekaysiinay bikhalqihi uunkiisa aanu ekaysiinay oo fa yalzamuna marka u qoorta noo gala idan hadduu eebba uunka u ekaan lahaa ta'wiiluha inaan fasirno iyo wa xamluha ku xambaarideeda calaa kayri daahiriha iyada muuqaalkeeda waxaan ahayn korkiis lagu xambaarow wain asbaxna inaan noqona mucadiliin kuwa eeba baabi'iyey tilmaanihiisa magacyaalkiisuu isku sheegay u diiday nufaatan kuwa anfiyoo reebay fii sifaatihi eebbaweyne tilmaanihiisii kuwa anfiyey tacaalaa korahay mulxidiin kuwa qalloociyey fii asmaa'i eebbaweyne magacyaalkiisa gudaheedii qalloociyey wa huwa eebbaweynena yatawaxad waa goodiyey almulxidiin dadka eebba magaciisa qalloociya fiiha fi lasmaa aw isifa sifadiisi iyo magacyaalkiisa dadka qalloociya biqowlih hadalkiisii buu eebbe ugu goodiyey uu yihi wadaruu ka taga aladiina dadka yulxiduuna qalloocinaya fii asmaa'ihi eebbaweyne magacyaalkiisa gudahooda wey sayujizawna waa la abaalmarin doonaa maa wixii ay kaanuu fi dunya adduunyada gudaheeda ku noqdeen yacmaluun kuwa sameeya laba halaysa ma wuusan ahayn man qofka nafaa diiday sifatan tilmaan min sifaatillah eebbaweyne tilmaanihiisa ka mida tacaalaa korahaye khawfan isagoo ka baqaya min atashbiih in ebbe iyo uunka isu ekaadaan isagoo ka cabsanaya kaana isagaa noqday marka qad shabahaha sifadii eebbe ayuu uunkii ku shabahay awalan marka hore wuxuu ku shabahay sifadii eebbe bisifaati almuxdathiin unka tilmaantoodii mid lamida ayuu ku shabahay gooshaasaa cabsiduu abuurantay inuu tashbiih ka cabsado goortuu ku dhacay ayay abuurantay suma ka gadaal mukhaafa ka habsaday min atashbiih eebbiya uunkiisa isku shabihidiisa fafara markaasuu cararay minhu min atashbiih eebbiya uunka isu ekaantoodiibuu ka cararay ila annafyi inuu eebba sifadiisiiba u diido watactiil u baabi'iya sifadii ayuu cararay fa nafyu sifaati illaah eebba weyne tilmaanihiisa oo loo diido tacaalaa korahaye allatii tilmaanta uu ahbataha eebba tilmaanta sugay linafsihi naftiisii uu sugay iyo wa cadluhaa sifadii oo la baabi'iyo fa kaana bidaalika sidaas sababteeda wuxuu noqday qad jamaca addoonkii mid kulmiyey bayna kabiiratayn laba gafa waaweyn ayuu kulmiyey atashbiihu ilaahoo unkii loo ekaysiiyo iyo wa taxdiib dabadeed la baabi'iyo eebe markii ay soo aroortay masalan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam kullu shayin halikun ilaa wajha aa soo aroortay halkeeda haddaad ku dayso oo tidhaahda ilaah weji buu leeyahay siduu isku sheegay laakiin wejigii ma naqaan ood iscajsi geliso waxba kaama xumaadeen laakiin markaad u fikirto wejiga eebbuu isku sheegay makaag oo kalaa markaad makaag oo kalaa ku fikirtay tashbiih baad samaysay kolkaa tidhi inta aad adii alla isu ekaan lahayde oo warku noqon lahaa anigana weji baan leeyahay eebbana weji buu leeyahay aan dhahno eebba weji male aniga weji ma lihi maa tiraa waxaasoo dhan kolka xalli maaha atashbiihu wa tactiil labadaba waxaa abuuraya qofka naftiisii wey maxaa kaaga filan intaad wejigii sheegtid oo asagaa isku sheegay adeebba wejigii sii rumaysid bilaa kayfin adoon wejigii habaynin walaa tamhiilin adoon wejiga saasuu egyahay dhihin walaa tashbiihin adoo kanuu lamid yahaan dhihin walaa tacdiilin weji ma laha adoon dhihin inuu weji leeyahay rume calaa asaas laysa ka midlihi shay inaan wejigiisa wax lamida jirin raaxaad dhacaysaa marka fa kaana bidaalika addoonkaas wuxuu noqday qad jamaca mid kulmiyey bayna kabiiratay laba dembi oo waaweyn ayuu kulmiyey atashbiih iyo watacdiil labadaasuu kulmiyey ee afalaa yakuunu ma uusan ahayn min almacquul arrin la kasi karo idan saa hadduu yahay waalxaalatu haadihi iyadoo arrinta sidaasa ayuusaf albaari ee barin la tilmaamo tacaalaa korahaye bimaa tilmaan wasafa eeba ku tilmaamay fiihi tilmaanta nafsahu uu ku tilmaamay maxaa iga reebaya isagiiba hadduu is yidhi arraxmaanu calaarshi sawa aniga inaan idaa carshiga korkiisa bueba ku istiwooday istiwaan yaliiqu bijalaalihi waxadamatihi wa wasafahu uu eebba ku tilmaamay bihi tilmaanta rasuuluhu rasuulkiisii uu ku tilmaamay maca ictiqaad adoo maskaxdiiyo maanka iyo laabta ku haya ana sifaati eebba tilmaanihii tacaalaa korahay laa tushbihu inayyanu ekayn sifaadka eebbe sifaati lmuxdasiin uunka tilmaantiisa inaya uma ekayn kamaa ana daatahu sida daatadiisaba bartiisa caza kaadkaa uunkiisa wajalla weynaaye laa tushbih ayan eebba daatadiisa u shabihin dawaati lmakhluuqiin uunka bidhaantoodow saddex ina aliimaana rumayn bisifaatiillah eebba weyne tilmaanihii la rumeeyo tacaalaa korahay oo wa asfaah eebba ku tilmaanid biha sifaadkiisii lagu tilmaamo la rumeeyo laa yastalzam kama dhasho atashbiih in unkii loo ekaysiiyey bisifaati lmuxdathiin kuwa lasoo dariyey unkaa tilmaanahood in lagu shabahay ka dhalan mayso id ilcaqlu caqliga laa yuxiil ma diido an takuuna lilah inay baweyne u ahaato sifaatun tilmaano khaasatun gooniya bidaatihi eebbaweyne daatadiisa ama bidhaantiisa u gooniya laa tushbihu ayaan u ekayn sifaatulmakhluuqiin un tilmaantood ayaan u ekayn xaqliguma diidayo walaa taltaqi mana kulmaysa macaha sifadii ilaa fii mujaradi lismi shalaan miihaalinay magacun bay wadaagaan faqad oo keliya oo fa yakuunu waxaa u ahaada lilkhaaliqi eebe sifaatun tilmaan takhusuhu isaga u gaara walilmakhluuq unkana waxaa u ah sifaatun tilmaan takhusuhu u gaara waalmuslimu qofka muslimka id yu'min hadduu rumeeyey bisifaati illaahi tacaala goorta eebba weyne tilmaanihiisa uu rumeeyey oo wayasifuhu uu eebba ku tilmaamay bihaa tilmaantuu rumeeyey laa yactaqid maskaxdii ammaanka kuma haya abadan weligeed iyo allaheed walaa xataa yakhtur kusoo dhibci maayo bibaalihi qalbigiisa ana yadallah eebbaweyne gacantii tabaaraka hufnaa wa tacaalaa koraha masalan tusaale ahaan buu usoo qaatay tushbih inay gacanta eebba shabaahdo yada almakhluuqiina unka yada almakhluuq unka gacantiisii wey oo yadullaahi fawqa aydiihim haddii la yidhi bal yadaahu mabsuudataani limaa khalaqtu biyadaya inta hadday soo aroortay maskaxdiiyo maanka ma geli karto gacantu eebay isku sheegay waa taydoo kale maxaa jira qaacidaa ku taalla ah laysa ka midlihi shay wax eebba lama arkow wa kulu maa khatara bibaalika fallaahu bikhilaafi dalik abadan walaa xataa yakhtur ku dhici maayo bibaalih muslimka qalbigiisa ana yadallaahi eebbaweyne gacantii tabaaraka ciblaa watacaalaa koraxa mathalan tushbih inay gacanta eebba u eg tahay yadalmakhluuq uun gacantooda ay u eg tahay fii ayi macnan macna ay ugu eg tahay ma jiro min almacaanii kamida hayra mujaradi tasmiya intana gacan la yihaa taana gacan la yihaa kolka haddii tana gacan la yihaa tana gacan la yihaa taa tashbiih ka iman maayo oo inta gacanta lagu sheegay naftooda baan gacnahooda isku mid ahay ee makhluuqa famaa baaluka bilkhaaliq oo unkiisoo dhanba ka duwan wadaalika sababkuna limubayanati alkhaaliqi ee fogaantiisa lilmakhluuqi uu unkii ka fog yahay fii daatihi daatadiisa ama bidhaantiisa ama bartiisa uu uga fog yahay wa sifaatihi tilmaanahana waa uga fog yahay wa afcaalihi falka uu sameeyaana waa uga fog yahay qaala tacaala eebbaweyne wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa rasuul allow huwa rabbiga ger lagu caabudo allaahu maxbuud xaqa wey axadun magacyaalkiisa iyo tilmaantiisa iyo afcaashiisa rubuubiyadiisa uluuhiyadiisa waxoo dhanba mid buu ku yahay laa thaaniya lahu walaa shariika lahu wax kulaba'ana ma jiro wax wax la wadaagana ma jiro allahu eebbaweyne asamad dhibaato allaha loola qasdo wey oo axadkii dhiban oo dhan axadka u faraj iyo weydiisto wey inuu kurbada ka faydo wey lam yalid eebba wax dhalin walam yuulad isna lama dhalin walam yakun dhalmadu xaggee ka iman maba u ahaanin lahu eebe axadun qofna kufaan mid u qalmo wey oo waxaa wax iska dhala wixiis kutiibada dhalmada nafteeda mujaanasa u shardiya dad dad buu wax ka dhalaya dad dunya wax kama dhali karo dameer hal wax kama dhali karo orgi lax wax kama dhali karo marka labada wax iska dhalaysaa isku nooc wey yaa horta ku nooca ma jiro idan wuxuu wax ka dhalay ma jiro oo isna lama dhalin sawax kutiibada ma male isna lama dhalin lam yelid eeba wax ma dhalin walam yuulad isna lama dhalin walam yakun umana ahaanin lahu eebba weyne kufu-an midu beegtooma axadun qofna wa qaal wuxuu eebba yihi laysa maaha ka midlihi eebba lamid shayun shay eebbe lamida ma jiro wahuwa eebbe asamiic alla wax kasta u maqlid badan albasiir wax kasta u jeedid badan wey alfaslu alkhaamis fasalkii shanaad ayaynu nimid kolka halkaa waxaa ku dhammaaday eebbe in la rumeeyo wujuudkiisa rubuubiyadiisa uluuhiyadiisa asmaau wa sifaatu wixii eebbe ku saabsana waa tiftirnay alimaanu bilmalaa'ikati baan gelaya malaa'igta iyo sida loo rumeeyo aada u dhegeysta arkaanta iimaanka awala sharxaya aamantu bilah ayaynu ka maxnay wamalaa'ikatii ayaynu galaynaa alfaslu alkhaamiisu cashirka shanaad waxaa wey alimaanu rumayn bilmalaa'ika malaa'igtii la rumeeyo calayhim cala almalaa'ika malaa'igta korkeeda asalaam nabadgelyaha ahaatay yu'min ilmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bimalaa'ikati illaah eebba weyne malaa'igtiisii buu rumaysan yahay tacaala korhay tilmaan gaaban qabso wa annahum malaa'igta khalqun uun wey min ashrafi khalqih eebba weyne intuu uumay kuwa ugu qiimi badan bay ka mid yihiin wa cibaadun malaa'igtu addoommo wey mukramuun mukaramuun xag eebba laga darajeeyey min cibaadihi eebba weyne addoommadiisa ka mida asalkooda xaggee ka yimaadeen khalaqahum malaa'igta eebba uumay min nuurin nuur baa laga uumay kamaa khuliqa alinsaanu dadkaba sida loo uumay min salsaalin dhoobaangegan kalfakhaan hayba lamida wa khalaqa wuu eebba uumay aljaana jinnigana min maarijin olol uu uga uumay min naari dab ka mida ah. wa annahu eebbaweyne tacaalaa korahaye wakalahum malaa'igtii waa u wakaashay shaqooyin buu u wakaashay qofahum malaa'igta biha shaqooyinkii eebba u wakaashay ay qaa'imuun ku taagan yihiin fa minhum waxaa malaa'igta ka mida ah, alxafada kuwa cala alcibaad addoomaha korkoodow lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalbihi yaxfaduunahu min amri ayaa ka mid a xafada magacooda la yihi waalkaatibuun qayb labaad wey kuwa dhigana waa ka mid liacmaalihim acmaali alcibaad addoomaha amalyaalkooda run iyo sanba kuwa dhiga agawshawduba sidaa tahay ina calaykum xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun qayb saddexaad wa minhum malaa'igta waxaa ka mid a almuwakaluun kuwii loo wakashay loo xisaaray filjanna jannadii iyo wa naciimihaa jannada barwaaqooyinkeeda ayaa loo wakaashay wa minhum qayb kale waxaa malaa'igta ka mid a waa loo xisaaray binnaari naarta howlaheeda wa cadaabiha iyo cadaabkeeda oo ku shaqale inoo fura wa minhum qayb kale waxaa ka mid a almusabbixuun kuwa hawshooduba tahay amaaneebe waxay tasbixsadaan allayla wanahaara la yafturuun taasaa qur-aankana ku soo aroortay yusabbixuuna allayla waannahaar laa yakfuruun wa minhum waxaa ka mid a ah almusabbixuun kuwa tasbixsada allayla habeenka waannahaara maalinta laa yakfuruun ana noogin wa annahu eebaweyn waxaa la korahaye faadilun waa kala kormariyey baynahum bayna almalaa'ika malaa'igtuna waa kala qiimi fa minhum waxaa malaa'igta ka mida almalaa'ika almuqarabuun eebba loo dhaweeyey kuwa eebba agtiisa jooga ayaa ka mida muqarabiinta waa kuwama ka jibriil malaku jibriil wa miika-iil jibriil waa taqaanaan waa malakulwaxyi aadam laga bilaabo ilaa maxamed eebbe iyo nebiyaashiisa iyo rususha axadka dhaxdooda ka adeegow ee eebbana ka soo qaado una keena nabiyaasha mikail wa malaka roobka loo wakiishay iyo risqiga israafil buun afuufaha qiyaamada marka la gejinayo la gaaro afuufayow wa minhum waxaa kaloo ka mida duuna daalika kuwaan baag joogino howlo kala le wadaalik arrinka aynu sheegnay ee nidhi muslimka saasuu rumaysan yahay bihidaayatillah eebba weyne hanuunintii fawdaniya taala korhaye lahu uu muslimka eebba hanuuniyey awalan marka hore uma ka gadaan ilaa dilla daliilyaal baaw na tusinaya annaqliya rabbiga rasuul laga maqlay ee laga soo guuriyey waalcaqliya adilada la garan karo alaadiyati imanaysa aladillatu naqliya adiladii eebe iyo rasuul laga soo guuriyey kuna saabsanay malaa'igta ama sulaysay amruhu eebbaweyne faridi sacaala eebba korahay muxuu addoommada faray biliimaani rumay bihim malaa'igta la rumeeyo wey wa ikhbaaruhu eebbaweyne warramidiisa canhum uu malaa'igta ka warramay fii qowlihi hadalkiisa muxuu yihi waman ruuxa yakfur diida billaahi eebbaweyne diida wa malaa'ikatihi malaa'igta diidoo ma jiraan yira wa kutubihi eba kutubtiisa diida wa rusulihi rususha diida walyawmi maalin diida alaakhiri dambeeyey siyaamada diida faqad waxa dhaba walla inuu lumay walaalan lumitaan saxiitan aadi fogo aan radalahayo wa fii qowli eba weyne hadalkiisa la jalaaluhu weynigiisibaa weyn uu eeba yiri man qofka yahuud nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam man yaatiika bilwaxyi min almalaa'ika axadka malaa'igta ka mida waxyiga kuu keenaa waa kuma bay ku yidhahdeen nabiga markaasuu yidhi waa jibriil waa macruuf jibriil aniga iyo wixii nebiyaal igu horreeyey idin baa waxyiga u keenay oo eebba ka soo qaadaw oo qur-aanka ku soo dejiya markaasaa la yidhi low kaana mika-iil laamana bik ninka qur-aanka kuu keenaya hadduu mika-iil ahaan lahaa waa ku rumayn laha maxaa jira mika-iil roobkiiyo risqigiiyo wanaagkuu shaqo ka yahay jibriil ah waxaduwuna dad kulka la gediya ama ku dhawaaqa kolkaa jibriil iskuma fiicin waxa wax ku soo gaartay jibriil hadduu yahay markaa kuma jirna wey ilaah baa ka jawaabaya wasadaqa allaahu fii qawlihi ربنا قد سبقت كلمتنا لعباadina المرسلين ilaah kelimadiisa ma uu soo hormarta rususha oo marka saas oo kale ama werada bara lagula hadlo ama su-aal qalabsan la weydiiyo waxyigiibaa imaanaya oo degdeg u imaanaya oo laleeyahay kuwa hadalkaa ku dhihi doona ama kuba yimi waataa jawaabtooda sida looga jawaabay jibriil xulbaan la nahay dunidu khariba maslixiyo wanaagshaka kumale ka laguu soo diraayo hadduu mikaaiil ahaan lahaa qofku rumayn lahayn kolkaasaa eeba yihi man kaana qofka ahaaday caduwan col lilaahi baa laga bilaabay maxaa looga bilaabay iyagu allaan la colnahay maayaan dhihin jibriil baan la colnahay yidhaahi haddaad jibriil la col tahay eebaad la col tahay haddaad mu'miniinta la col eebaad la laa tatakiduu caduwi wa caduwakum kolkan eebbiyo intii rumaysayna gurubay isku yihiin inta ka soo horjeeda leh waa gurub labada gurub cadow bayna allaha caduwu lilkaafiriin ilahay wuxuu la yahay inta diiday yuu nabad la yahay inta rumaysay raacday jinni leh malaa'ig leh dad leh idan saasaabaa labadaa filaa lagu kala jiraa kolkaasaa eebbayi man kaana qof ka ahaaday caduwan col lillaahi eebba weyne u col noqday wa malaaikatii eebbaweyne malaa'igtii wuxuu noqday wa rusulihi eebbaweyne rusushii wuxuu noqday wa jibriila jibriil wuxuu noqday wa mikaa-iil wuxuu noqday faina laha eebbaweyne caduwun xol ayuu lilkaafiriin inta xaqatiisa u yahay wa fii qawlih eebba hadalkii laa ilaaha kar mid lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahaan muxuu yidhi lan yastankifa almasiixu ciise kama kibirkana an yakuuna ciise inuu noqdo cabdan addoon lilaahi abawey waxaa la radinayaa nasaar markii ciise layidhaha waa addoon eebe sibay gacanaa qado ma rabaan ciise in addoon lagu sheego maxay rabaana in ibnullaahi eebe wiilkiisii la yihi ama haalisu halaasa saddex ilaah midkood weye la yihaa oo addoonnimada laga durkiyo ayay rabaan ciise arrintaa kuma racsana nimankaan ciise sida la ogyahay xasba taariikh qur-aankuna caddeeyey habartii marka ay fooshii qabatay faxamaladku waa unaysatay faltabadad bihi makaanan sharqiya kolkii foosha xanuunkeedii ay dareentay guriga ay ku noolay berigii soo qarxa ka soo bax say u baxday markaad ka hadaya diitan gaara kama inlaayo ilaah baa isaga toosiye hadba haddaad gurigaaga ka baxayso danun baad ka aadinahay fantabada bihi aanan qasriyo xujo marka waxay ka dhigeen ciisa markii la dhalaayo bari baa lala aaday kolka bari bariya qorax ka soo bax baa nasaaru qiblo ciisa lagu soo dhalay amaladi fantabada bihi makaanan qasriya maba dheeraanin aqalkay ka baxday xoogaa bay ka socotay xoogaa markay ka socotay faajaaha almakhaabu booshii baa u timid gabartaan gaba dhashay oo guuriya dalma taqaanay maaha masiibadaana waa ku timid faajaaha almakhaabu aragtay og tahay maaha waxalacabsi qaalat yaa laytani midtu qabla haada mudtu qabla haada wa kuntu nasiyan masiyan dhibkaan maanta i haysa iyo marxaladan intaanan soo gaarin maxaa isaga dhiman waayo ama mid la ilooban lama abuurin anu noqon waayo yaa laytani mutu qabla haadaa wa kuntu nasya mansiyan saan markay wada sheekh ciisa la hadlay ama jibriil malaku jibriil fanaadaaha man taxtaha ow min taxtiha hoosteeduu kala hadlay jibriil iyo ciisaba waa lagu fasir wuxuu ku yidhi alaa taxsani urxumadiiyo walwalka iyo calaacalka dhaf waa ooman tahay ama xuntaad rabta ama hawshaan iyadaee ku haysata intiiba cilmiyaa laga siiyey qad jacala rabbuki taxtaki sariya keligaan biyahe daada keliga biyo markaas ma lahayn waan gegnaa xareedaa loo soo qaadsiiyey haddaad ooman tahay biyaha lacbuud wahusi ilayki bijidci nakla dogobkaan angagana saanwadooda qaaji tasaaqad aw tusaaqid calayki rudaban janiyan timir nooca ugu macaan baa ka soo daadanay dogobkii angegnaa bay gilgishay timir baa ka soo daadatay cun timirtan canugiina waa dhashay idan maxaa kaa maqan fakulii timirtan cun washrabi biyahaan cab waqarri caynan wiilkaaga boodbooti oo dhunko maxaa kaa maqan yaa laytanii mutu qabla hadaa macayta mushkiladaas waa la xaliyey mushkila labaadaa bilaabatay gabartan guur laguma oga oo uur laguma oga su-aalaa la weydiina naxanukan xagees ka yimid baa la dhihi doonaa taasaa marka timid dalmadii iyo xanuunkii waa dhamaatay tiibna tawjiihii eeba maqal fa imaa tarayinna min albashari axadan faquulii inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiyan war wixii kugu dhiba hamuskaa lagu dhiba kolkaad dadka aragtid waxbay ku weydiinayaan cid la hadli maayo iska dhe ciday ku soo noqotay iyadoo anug wadatay waa la yaabay yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imri'a sawin wamaa kaanat umuki baqiya ani waa kugu rarane adoogaa ciddu u fiicna akhyaarunaas muba habartaana cafiifa dhowrsan bay ahayd muxuu yahay anugaana waa shaardi ley aniga dad la hadli maa asaga warsada xanaaqa xilka laisku shareeray oo haddana macalunkii haddaad soo siibtay hadda aada dhashay aada akhyaarta la hadla leedahay kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiyan qisada waxaan uga dan lahaa haddaan joogaa ciise muxuu warkiisii ka bilaabay qaala inii cabdullah wa awalu kalimatin takalama bihaa ciisa calayhi asalaam wacalaa jamiici alambiyaa qaala inii cabdullaahi buu yidhi addoon eebbana lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi wy addoon eebba inuu yahay kamasan taagsana war laga maqlay kaasaaba u horreeyey markii la weydiiyey ciise ilaahay hortii iyo qiyaamada lagu weydiin doono arrintan yaa ciisa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni qaala subxaanak maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii wa rabbakum marka ciise kuma raacsana kuwa kan addoonnimada u diidan ee meelaha la adaadayo markaasaa iyaga sankooda gaaruun lagu dhuftay layasankifa almasiixu ciise kama santaagtana an yakuuna cabdan inuu addoon ahaado lilaahi abaweyn abaal buu ku qaba inuu addoon eebaya kolkaa wixii uu ahaa abaalna ku qabay maxaad ugu diyeysaan idinka ciise waa basharo maryamaaba dhashay wala almalaa'ika malaa'igtana kama santaagsana almuqarabuun eebba loo dhoweeyey an yakuunuuna an yakuunuu malaa'igtii cabiida lilah malaa'igtana addoommo eebba inay yihiin ma diidana wa fii qowli rabbi hadalkii jallad qudratuhu awooddiisa weyn u eebba ba baa malaa'igta u daliila wayaxmil waxaa qaadi doona carsha rabbika rabbiga carshigii fawqahum dushooda ku qaadi doona yowmaidin maalinta qiyaamaha thamaaniyatun sideed afar baa maanta haysa aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu afar malag baa haysa afartaa malag ee haysa abuuridooda goodir bay ogtahay baa la yidhi halow kolka sideed bay noqon doonaa ma sideed goodir baa laga dhigi doonaa malaa'igta hawsha leeg ma sideed safba alcilmu cindallah meesha hawsha inaad kaatay ka garo afar baa maanta haysa laakiin maalinta qiyaamada sideed baa qaadi doonta saanu eebba qur-aankiisa ugu sheegay malaa'igi inay jirto howla waaweyna hayaan wayaxmil waxaa qaada casha rabbika rabbiga carshigii fawqahum korkooda ku qaada yowmaidin maalinta qiyaamo hamaaniyatun sideedu wa fii qowli eebba hadalkiina malaa'igtii buu ku xusay cadumad xikmatuhu murtidiisa weynigii ka badatay uu yihi wamaa jacalna kamaanan yeelin asxaaba annaar naarta shaqaalaheeda ilaa malaa'ika malaa'ig maana wax kale meesha xikmo weyn baa ku jirta ilaa shaqaalihii naarta waa malaa'ig buu yihi limaada waxaa weeye naar yaa loo sameeyey naar waxaa loo sameeyey alinsu waaljinnu haddii marka shaqaalaheeda laga dhigo ama jinni ama insi soo meeshaa kama dhalteen afgarad iyo daba iyo baashaal iyo magacajin iyo waraabi sida maxaabiista hadda askarta ka shaqaysay ula tafaahumaan oo kale ay askarta ula tafaahumaan idan kolka malag baa meeshii ka shaqaynaya ka la cadaabayna ama malag seed ula hadli maxaa dhihi ma ku afyaqaan ma aftaqaan maya makuu naxa kugu tiibad miya maya dhexdiina maxaa yaalla waxba sidiina looga aarsaday arag meeshaasaan musuq ka bilaabina meeshaasaan musuqmaasuq ka bilaabina dad xiirxiireen oo toogasho ku xukuman ah ilmo dhaldhalay soomaaliya say u suroobi kartaa toogashuu ku xukumay meela la geeyey dadkii agjooguu la hadlay waxoogaana u tuuray isbetelaa loo qoray islaantiyaa loogu geeyey waa ureeyey igaarii dhashay idan wamaa jacalnaa asxaaba annaari ilaa malaa'ika ulajeedada saas waaye si aan loo afgaranin ooyan kuugu dabcin kolka malaga toddobaatan kun oo isku xiran intuu ka qaadana hal gacan uu ku hayaa sabcuuna alfan toddobaatan kunna gacantaanuu ku qaadana kolkaa boqol toban iyo afar kun uu margalalaatina meel dabxaysa male naxariis laguma abuurin iyo daba wasadaqa allahu fii qowlihi calayhaa malaa'ikatun hilaadun shidaadun laa yaxsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yuumaru inta hadda iska ilaali adigow wamaa jacalna ma aanan yeelin asxaabannaar naarta inta ka shaqaysa ilaa malaa'ika waxaanan ahayn wa fii qowli eebba weyne hadalkii taqadasad waxaa hufnaatay asmaa'uhu magacyaalkiisa qoladii jannada la geliyey ee mu'miniinta ayaa waxaa jannada ugu imanaya malaa'igta kolkaasay u hambalyeynayaan waxaa eebba yidhi subxaana waalmalaa'ikatu malaa'igtiiba yadkhuluuna galaan calayhim ahlu jannaha korkooda bay jannadii ugu soo galaan xaggee ka soo galaan min kulli ba albaab la arkoo jannada ku yaal malaa'igtii baa ka soo gelaysa iyadoo leh salaamun calaykum haddaad tihiin muuminiintii ilaah jannada ku galladaysay salaamun nabadgelyo waa baridin iyo nabdaan laysnabdaadiyo iyo nabadgel dhibaato kulligeed laga nabadgelo baa calaykum korkiina haatay waxaadna salaamtaa ku hesheen bimaa kii safartii bimaakii sababtii aad sabartum dulqaadateen wa fii qowlih eebba hadalkiisa tacaalaa kolahay uu yihi wadkur ayuha rasuululkariim u sheeg ummadda id qaala rabbuka rabbigaa markuu yihi lilmalaa'ika malaa'igtu wuxuu ku yihi inii aniga rabbi ah jaacilun waxaan yeelayaa fi lardi dhulka gudihiisa malaa'ikatan baan yeelaya markaa malaa'igtii baa qaaluu yidhi atajcal eebbe ma waxaad yeeli fiiha arada gudaheeda man uun yufsidu qasoo laba bilkufri waalmacaasi fiiha fi lardi arlada gudaheeda dad qasa labana kufri iyo macsiyo miyaad yeeli oo wayasfiku daadiya adimaa dhiigyaal wanaxnu annaga aan nusabbix tasbiixsanayna bixamdika mahaddaada annagoo ku darayna wanuqadis annagoo kuufayna laka adiga qaala wuxuu yidhi eebbaweyn inii aniga aclamu waxaan ogahay maa waxaydan laa taclamuun idinka ogeyno khaliifkan lagu mid doonay aadama maslaxada ku sugan mufsidiin ma wada noqon doonaan nebiyaal baa ku jira rusul baa ku jirta saalixiin baa ku jirta sakiir baa ku jira buusasaan waxalayn karin curyaan baa ku jira waxaydan ogeyn baan ogahay laba ikhbaaru rasuulihi alle rasuulkiisa waramidii sala allahu calayhi wasalama canhum uu malaa'igta ka waramay biqowlih nabiga hadalkiisii uu ku xusay malaa'igta fii ducaa'ihi nabiga alla tugmadiisa gudaheeda wuxuu ku yidhi cindamaa yaquum suubanaha goortuu kacay lisalaati leyl habeenka salaadaduu u kacay ayuu wuxuu yidhi allaahumma rabba jibriil wa mikaa faatira asamaawaati waalardi caalima alghaybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaa ilaa siraati mustaqiim uu isagoo alla tuugaya ku yihi nebigu marka meeshaan uu ku xusay allaahuma ya allah ilaahow rabba jibriila yaa rabba jibriil malaku jibriil rabbiga leh ee abuuray ee maamulo wa mika malaga mika la yihaah rabbiga abuuray eele heehantee maamulow wa israafiil malaga israafiil la yila hunabuba rabbiga leh abuureelahow faatira samaawaat keligood meehe ciraryaal eebbaha abuuridood bilaabayo walardi dhulalyaal eebbaha abuuridood bilaabayo ammaanta qurxeeda arag caalima alkhayb waxa qarsoon allaha yaqaanow wa shahaada waxa muuqanaya allaha yaqaanow anta adiga eebbaa keliga laa khayruka axad kale warkii tuul baa taxkumu garnaqi doona bayna cibaadika addoommahaaga dhexdooda adaa ka garnaqi doona fii maa kii gudihii ay kaanuu addoomuhu fi dunyaa adduunyada intay ku noolaayeen ay ahaan jireen fiihi maaga gudihiisa yakhtalifuun kuwa isku dabamara wey xaq iyo baadilkii wey oo kolkaa intii xaqa ku socotay jannaad gelin doonta intii naarta ku socotayna <coughs> baadilka ku socotay naar baad gelin doontaa wakhasira hunaalika alkaafiruun wakhasira hunaalika almubdiluun ihdini allow ihanuuni lima aladii arrinkii ukhtulifa fiihi laysku khilaafay min alxaqi ah biidnika adiga idankaaga inaka adiga eebba tahdii waad hanuunisa man qofkaad tashaa u doontid inaad hanuunisid ilaa siraatin jid baad ku hanuunisaa mustaqiimin toosan wey imaam muslim baa weliye wa fii qowlih hadalkii nabigana malaa'igta ku xusan sala allahu calayhi wasalam wuxuu nabiga yidhi atati sama samadii baa jeeqjeeqlaysay wey atiidku waxaa wey meel haddii ay qoryo alwaax leedahay qoryaha iyo alwaaxda korka haddii laga fuulo oo xulayska lagu badiyo alwaaxdiiba ishoolaysa markaasay shanqaraysa awrta marka la raro oo kabaalla lagu xiro kabaallaha alaabta laga badiyo kabaallihii baa shanqaraya marka samadii malaa'igtii baa ka badatay taa ka samada ka mida osan male ku sujuudsanayn male culayskii bay qaadi weysay kolkaasay samadii jiiq jiiq jiiq tiri culays darti atati sama samadii baa jiiq jiiqlaysay wa xuqa lahaa waa loo sugay garbay u leedahay anta ida inay jiiqjiiqlayso maxaa jira maa fiiha maa fi sama samada gudaheeda kuma sugna mawdicu arbaci asaabic afartaa farood taa kaan idinku sheegay ka yartaako afar farood meeshaas loo dhigo oo samada kamida ma jirto ilaa hadday jirto wa calayhi mawdac la arko afar farood la dhigo korkiisa malakunba saajidun isku sujuudsan samada intaa weyni leeg malaa'igtaa ka badan kolka malaa'igta badnaanteeda adduunyada maalinkii la umay ilaa maalinka la gedinayo meel baytulmacmuur la yihaa oo samada ku taal xabada ku aadan yowmiya waxaa eebba ku caabuda toddobaatan kun dibna uguma soo noqdaan oo kuwii shalay ku soo laaban maayaan kuwii maanta kuwii ugu horreeyey kuma soo laabanayaan idan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa kolka cirka intaa baaxad iyo ballaar leh afar farood meel la dhigo oosan mala ku sujuudnayn male kolkaasay samadii adkaysan weyday oy jiiqjiiqlaysay wey wa fii qowlih nabiga qowlkiisa waaba kanba ina albeyta aqal almacmuura la camiray yadkhuluhu waxaa gala kula yawmin maalin la arka kulligeed sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa gasha uma ka gadaal laa yaxuduun dib uguma soo noqdaan wa fii qawlihi eebbaweyne hadalkii fii qawlihi nabiga hadalkiisii wuxuu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana hadduu ahaado yowmu ljumuca jumcada maalinteeda kaana waxa ahaada calaa kulli baab albaab la arka kulligii korkii min abwaabi lmasjid masjidka albaabadiisii ka mida malaa'ikatun malaa'ig baa taagan faradeeda arag inta dunida masaajid ku taal iyo masaajid la arkaaba inta albaab laga gala isleeyi xaramkan oo kale albaabadiisa maa qabo ilaaha yaqaan intaasoo albaab ayaa mid walba malag taaganya wuxuu qoraya sida loosoo kala horeeyo yaktubuuna malaa'igta waxay dhigaan alawala qofka u horeeya mid gala falawala ka xiga waxay dhigmadaa socotaa ilaa goorma inta uu imaamka ku fadhiista mimbarka assalaamu calaykum waraxmatullah uu yihaa oo khudbada inuu bilaabo uu rabo dhigmadaa soconaysa kol haddii m imaamkii yimid mimbarka uu koray assalaamu calaykum la yihaa malaa'igtii albaabka taagnay inta la salaamayay ku jirta waa imaanaysa qorid waa dhamaatay qorid waa dhamaatay qoridaa waxaa la jira haddana abaalgud qolada ugu horeysa neefgeela ayaa loo sheegay qolada xigtaana neef loo ayaa loo sheegay qolada xigtaana wangoola geesalaa loo sheegay qolada xigta diga qolada shanaad ee u dambaysana ukun madaxaa looga jebiyey intaan maxay usoo maqnaayeen fa idaa jalasa alimaamu imaamka markuu ku fadhiisto mimbarka taawaw malaa'igtii waxay duubaan asuxuufa xashiyihii wey wajaau waa yimaadaan yastamicuuna dikra iyagoo dhagaysanaya imaamka alxamdu lilahi buu ka bilaabay warkaasay dhagaysanaya wa fii qowlih nabiga qowlkiisa uu yihi yatamahal wuxuu isugu kayakaysiiyaa lianiga almalaku jibriil wey axyaanan mararka qaarkood rajulan mar baa jibriil wuxuu ii yimaadaa isagoo nin weeg qofa yukallimunii wayla hadla faaci kaasaan dusha ka qabta maa yaquul wixii waxyaa ee sii keenay ee isku hadlay oo dhan baan weeleeyaa qabtaa faaci waa weeleeya maa yaquul wuxuu leeyahay wa fii qowlih nabiga hadalkiisa uu yidhi yatacaqabu waxaa isu kiin bedelaya fiikum idinka malaa'ikatun malaa'ig baa bileyli habeenkii wa malaa'ikatun binahaar maalintii bay isbedelaan oo casarka yay isbedelaan iyo salaada subxaw wa fii qowlih eebba weyne hadalkii uu yihi khuliqa almalaa'ikatu malaa'igta la-uun min nuurin iftiin baa laga umay khalaqa eebba waa abuuray almalaa'ikata malaa'igtii min nuurin iftiin buu ka abuuray wa khalaqa aljaana jinnina eebba waa abuuray min maarijin olol min naarin daba wa khalaqa eebba waa umay aadama wuxuu ka umay mimaa caro wasafa lakum eebba idiin sheegay mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadama khalaqahu min turaabi saddex ru'yatul caadeed tiro badan baaba malaa'igtii aragtay alkatiiri fara badan min asaxaaba asxaabtii rasuulka ka mida radia allaahu canhum asxaabta xaggooda ee baraalliha ka noqde lilmalaa'ikati malaa'igtii bay arkeen yowma badrin beder maalinteedii dagaal baa la ysla galay iyo wa ru'yatuhum asxaabta arkidoodii aljamaaciya iyagoo fara badan ay kayra mara kol ka badan lijibriila arkeen amiin ilwaxyi waxyiga aaminkiisa ahaa oo markuu intuu yimaad warkao dhan iyo muhiimada guto ayaa nabiga oran jiray yaa cumaru atadru atadrii mani saa'il axadkii waxay weydiinayay ma garanaysaan allahu warasuulu aclam fa inahu jibriilu ataakum yucallimukum diinakum calayhi salaam jibriil bayba arkow id kaana jibriil wuxuu ahaa yaatiin mid yimaad axyaanan mararka qaarkood nabiga fii suurati daxya daxya ninka la yihaa alkalbiyi daxya bni khaliil alkalbiy bidhaantiisuu ku iman jiray waa nin caraba oo qurux badan buu isagoo gaga iman jiray fa yushaahiduunahu markaa uu isbedelay es nin isku ekaysiiyey marka waa arki jireen wa min dalik daalika arrimaha caankaa waxaa ka mid a xadiisu cumara see cumar xadiidkiisi ibn alkhadaab radia allahu canhu fii muslimiin ku yaalay xadiidkii dheeraawe wa fiihi xadiidkaa waxaa ku sugna qowlu rasuul rasuulka hadalkii sala allahu alayhi wasalama uu yihi atadruuna man isaa'ilu ka wixii weydiinaya ma garanaysaan qaaluu waxay yidhahdeen allahu wa rasuuluhu aclam aliya rasuulkiisa baa u aqoon badan qaala wuxuu nabiga yidhi haadaa jibriilu axadkaan ii yimid malaku jibriil wey ataakum waydii yimid harka muhiimada weyn ataani anuu ii yimid ma uusan dhihin ataana inagoo dhan buu noo yimid ma uusan dhihin ataa fulaan hebel buu u yimid ma dhihin wainamaa qaala ataakum adinkuu idiin yimid oo muxuu naga rabaa yucallimukum diinakum diintuunu idin baray xadiidkaa marka ahmiye gaar uu leeyahay siday faatixada umulqur-aan u tahay ayaa xadiidkana umu sunna u yahay kolkaa qofka muslima inuu xadiidkaa barta wey maxaa ku xusan alislaamu waaliimaanu waalixsaanu wasaacatu marka arkaanta diinka waa meeqa laba iyo toban wey alislaamu shan wey walimaanu lix wey isku dar kow iyo toban wey walixsaanu mid wey laba iyo tobankaasaa la yihaha arkaanu diin daliilkeediina waa ka ataakum yucallimuukum diinakum afar iimaanu alaafi malaayiin malaayiin kumayaalkood baa rumeeyey min almu'miniin intii eebba rumaysay ka mid a atbaaci rusuli ee rususha raacday fii kulli zamaan waqti la arka kulligii gudihii iyo wa makaan meel la joogaba bilmalaa'ika malaa'igtii bay rumeeyeen iyo wa tasdiiquhum rumaysanaantooda bimaa ay rumeeyeen akhbarat canhum ay malaa'igta xaggooda ka sheegtay alrusulu rususha ay ka reegtay min hayri shakin shaki la-aantii walaa taradudin noqnoqosho la-aan intaa afarta aladilatu naqliyo aladilatu alcaqliya iyaduna waa saddex aladilatu daliilyaalka alcaqliyatu loo nisbeeyey kow ina alcaqla garaadka bani aadamka laa yuxiilu caqliga diidima wujuuda almalaa'ika malaa'ig jiritaankeeda walaa yanfihi caqliga malaa'ig jiritaankeed ma anfinayo ma reebaayo lianna alcaqla caqligii laa yuxiilu ma diido walaa yanfi ma dafiro ilaa maakii maahaane kaana ahaaday mustalziman mid laasimsanayo ka dhalanayso liijtimaaci budayn liijtimaaci lidayn laba iska soo horjeeda kulmidooda ba caqligu diidaya waxaa ka mid a ah didayn ka kowni shay shay inuu ahaado mawjuudan wa maxduuman fii anin waaxida waxaan waa jiraa mana jiro ma dhici karta maya ama waa jiraayo waa mawjuud ama waa maxduum ma jiro laakiin inuu wixii jiro jirinna ma dhec geeriya nolol oo kale fianin waaxidin maya caqligaa diidaaba see u dhici kartaa wixii waana jiraa mana jiro maya marka waxaa la yidhahdo diday ka kawni shayi inuu shay ahaado mawjuudan mid la helan yahay wamacduuman midaanan jirin fii anin waaxidin mar keliyeed aw inaqiday laba isburisa oo haddii kan la helo kan la wayna sida geeriya nolol oo kale mugdiya iftiin oo kale caqliga ma ogola ka wujuudi dulma wa nuuri macan mathalan walimaanu rumayn biwujuudi lmalaa'ika malaa'igta jiritaankeedii la rumeeyo laa yastalzim kama laazimo shay-an shay kama laazimo laa yastalzam shay-an min daalika kamida abadan weligeed yaaladu laba idaa kaana hadduu yahay min almusallami bihi arrimaha la nabadgeliyey ladaa kaafati alcuqala waxgarad idaylkood agtooda waxaa lagu nabadgeliyey ana ahara shay shay raadkii yadullu calaa wujuudihi inuu ku tusinayo raad aragta raad meeshaan ku yaal wixii raadkan lahaa wax jiri inuu yahay maya fa ina lilmalaa'ika malaa'igtu waxay leedahay aahaaran raad kasiiratan fara badan taqdi keenta biwujuudihim jiritaankooda wa tu-akiduhu ee sugta wa min daalika waxaa ka mid ah awalan marka hore wusuululwaxyi furaanka soo gaaridiisa ila alambiya waalmursaliin uu soo gaaray suraad malaa'ig leedahay maaha id kaana haaliban sida badan waxay ahayd maa yasiluhum inuu malaa'igta soo gaara waxyiga biwaasitati ruuxi alamiini jibriila calayhi salaam jibriil baa keeni jiray kolkaa qur-aankii isagu alla ka soo qaaday ee nebi maxamed u keenay baabaanu haysana raadkiisii wey jibriil almalaki lmuwakkal malagii loo xilsaaray bilwaxyi qur-aanka wahadaa aharun daahirun waxaad muuqanayo laa yunkar aan la diidaynin wa huwa arrinkaa muhbitun wuxuu sugaya wa mu-akidun liwujuudi lmalaa'ika malaa'igta jiritaankeeda haaniya daliilka labaad wafaatu lkhalaa'iqi in badan baa dhimatay biqabli arwaaxihim naftoodii laga qabtay bay u dhinteen fa inahu dhimashada atharun daahirun waa raad cad kadaalika sida waxyiga oo kale daalun tusinaya calaa wujuudi malaki ilmowt malaga nafta qaada wa acwaanihi shaqaalaha la shaqeeya ee malaa'igta ka mida qaala tacaala eeba wuxuu yidhi qul rasuul alla waxaad tidhaahda yatawafaakum waxaa nafta idinka qabta malakulmowt geerida malageeda aladii malaga ukila bikum idinka dhimashadiini loo wakashay haalisan daliil saddexaad oo caqli ah xifdulinsaan insaanka ilaalintii min adaljaani jinniga dhibkiisa iyo washaydaan shaydaanka dhibkiisa laga ilaaliyey wa shuruurihima shartooda tuula xayaatihi intuu nool yahay wa huwa isagoo insaanka uu yaxiishu ku nool yahay baynahumaa jinni iyo shaydaan uu ku dhex nool yahay walaa yarayaanihi uma jeedaan iyaga walaa yaraahumaa isagana maarka malaa'igtii waana ka ilaalinaysa wayaqdiraani waa awoodaan jinniga iyo shaydaanka calaa adiyatihi insaanka dhibidiisa walaa yaqdiru isagu ma awoodo calaa adaahumaa in jinniga shaydaanka uu insaanka dhibo ma yeeli karo saa uma jeede aw xataa dafaca xataa dafca sharihima shartooda inuu iska reebana ma karo waxaasoo dhan daliilun waxay tusaale u tahay calaa wujuudi xafada malaa'ig ilaalisa inay jirto korkeed baytan tusinaysa lilinsaan dadka ilaalisan yaxfaduunahu waa ilaaliyaan wayadfacuuna waa ka bixiyaan canhu insaanka qaala tacaala eebbaaba yidhi lahu insaanka wuxuu leeyahay ama lahu eebba wuxuu leeyahay laba laba waa la oran karaa mucaaqibaat malaa'ig isxirbiso min bayni yadayhi insaanka hortiisa wa min khalfihi gadaashiiso yaxfaduunahu insaanka ilaaliyaan min amri illah min ajli amrillah eebbaweyne fariduu faray bay la ilaalinayaan saddex daliilka caqliga ugu dambeeya waxa weye cadamu ru'yati shay shay inaan la arkaynin arag la-aantii liduufi lbasar ishaada jileeceeda aad la arki weyday aw lifaqdi listixdaad aadan u diyaar ba ahayn alkaamil kaamila liru'yati shayi shayga arkidiisa laa yanfi ma anfiyo wujuudahu inuu shayga jiro oo nafta korkaaga ku jirta iyo caqligaaga aadan arkaynin haddaad arki weyday ma jiraan ma ohan karti id hunaaka ashyaa waxyaalo badan baa jira ashyaadaasoo kasiiratu fara badano min almaadiyaati ka mida fii caalami shahaada aragtida caalamkeeda gudaheeda ku sugan kaanad ay ahaatay taksuru canha ru'ya aragtidii ay ka gaafatay bilcayni in wax lagu arko almujaradati ee keligeeda wa asbaxat hadda telescoob haddii la sameeyey hadda waxay noqotay furan mid la arko biwuduuxin si cad wadaalika waxaa lagu arkayana biwaasitati almukabiraat kuwa waaweyneeya ayaa lagu arkaya linadari aragga waaweyneeyo alaabta takhaatiirta samayso wey kuwaa markii la sameeyey waxaan la arki jirin waa la arkay wallaahu aclam